bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaعin baab wالtamyiizu wahwa sm fadlaة nakiraة jaamid mufasir liman bahma min الdhawaat markii hadda waxaan ku dhex jirnay mansuubaadkii waxaan kasoo dhamaanay hadda xaalkii baan kasoo dhamaanay marka daa'iman haddii aad aragtid xaal iyo tamyiiz eh, wax badan bay wadaagsadaan walidaalika in laysku garab sheego munaasabo weeyaan sababta waxawaa waxa mutashaabiha ah ninka mubtadiga ah wax badan baa isaga dhex darsoomaya marka fiiri tamyiizka iyo xaalka waxay wadaagsadaan anna kula minhumaa ismun wa anna kula minhumaa mansuubun wa ana kula minhumaa fadla wa ana kula minhumaa nakira wa ana kula minhumaa mufasiru wa ana kula minhumaa laa yatii ila bacda tamaami اljumla intaasoo dhan oo axkaam ahay wadaagsadaan marka laysa bibaciid an yaltabisa alamru fiihimaa cala lmubtada'i ninka mubtadia wax badan baa isaga darsoomaya marka sidaa awgeed yaa marka lees eh, ag eh, sharxo waa isbarbardhigaysaa marka farqiga u dhexeeya baad fiirinaysaa marka tamyiiz baa isimka uu ku caam yahay saas weeyaan markii horo naxwada bilowga ay ahayd ninba wax buu ku magacaabi jiray qolo ay dhihi jireen qolo mumayiz bay dhihi jireen qolo tabyiin qolo tafsiir macnihii waa wada keenayaan laakiin fi l akhiir eh, waxaa laisku ijmaacay in tamyiiz lagu magacaabo iyadoo magacyaalkii horena aysan eh, ay khata aysan ahayn liannahu tamyiiz haddaad tiraahdid iyo mumayiz hadda almumayiz adalu cala almacnaa min atamyiiz liannahu mumayiz waa midka wax kala soocay tamyiizna kala soocid kaligeed waa tabyiini tafsiirna saas oo kale waa marka sidaan hore usoo sheegnay musanifka waxa weeyaan tamyiizka aada buu u kala faahfaahiyey sharxiisa aad buu u dheeriyey bikhilaafi alxaal sidaan hore u sheegnay marka wabitaali laa naxtaaj ilى an naأtiya bimacaanin أkhra gayra maa dakarahu اlmusanif wاtamyiizu wahwa smun weeyaan isim fadlatun dheeraad nakiratun haddana nakiraa jaamidun angegan oo aan mushtaq ahayn oo wasfi ahayn mufasirun caddaynayo oo liman bahama waxa qarsoonaaday oo min adhawaati ah wixii daatada ka qarsoonaaday yuu fasiraya marka labada ugu dambeyso waa labada ay ku kala tegsan yihiin xaalka iyo tamyiiska xaal waxaan soo sheegnay wasfi bay noqotaa tamyiiskana waa jaamid xaaladii mufasiru liman bahama min alhay-aat bay ahayd isna min adhawaat weeyaan wa waxa weya tafriiq ama furuuq jawhariya labadooda u dhaxayso waxyaalo kale oo ay isku diidan yihiin waa badan yihiin oo alxaal yataqadamu calaa saaxibiha bishuruud alatii dakarnaha bikhilaafi tamyiiz naadir weeyaan walficlu du tasriifi nasran subiqa uu yiri ibnu maalik oo tamyiiz lagama hormari ilaa naadir maahine xaalkiisa macnaha saaxibu tamyiizka ma hormarayo marka marka kan waa jaamid kaas waa wasfi midka kan maxaan ku irahdaa mufasiru liman bahama min adhawaati macnaheedan waa sheegi doonaa altamyiiz laa yataqadamu calaa saaxibihi التمyiiز laa yaأتي mتacadida bkhilaafi الxaal kadalika xaalada asalkeeda an takuna mutanaqila oo anlaa takuna mulaazima lisaaxibiha bkhilaafi الtamyiiz wahaakada waxyaala badan bay isku diidan yihiin marka min almansuubaati buu yiri musanifku waxaa kamid e atamyiizu wa huwa tamyiiz waxaa la yihahdaa ma اجtamaca fiihi waxay ku kulmeen khamsatu umuurin shan shay waxay ku kulmeen axaduhaa an yakuuna sman inuu noqdo waa marka ugu horeyso wthaani an yakuuna fadlatan inuu noqdo weeyaan isman haddii la yihi ficil iyo xarafaa ku baxay fadla haddii la yihi macnihii xasuuso oo bimacnaa anahu yaأti bacda tamaami اlkalaam wاthaalitثu an yakuuna nakiratan inuu noqdo waa macrifa ma noqona ila fi daruura waraabicu an yakuuna jaamidan inuu noqdo waay oon wasfi ousan ahayn oo mushtaqa waalkhaamisu an yakuuna mufasiran inuu ahaado mid cadaynayo liman bahama wixii qarsoonaado min adhawaati daatada daatada naftigeedau fasiraya asaa mithaalkii markaan tagno yaan sheegi doonaa fa huwa muwaafiqu lilxaali xaalka buu waafaqayaa fi lumuuri athalaahati aluulaa saddexda hore ismiga iyo fadlada iyo nakirada waa isku waafaqsan yihiin wa mukhaalifun wuu khilaafayaa xaalkii fi lamrayn alakhiirayn labada amar oo dambayso lianna alxaala mushtaqun weeyaan mubayinu lilhay-aati watamyiizuna jaamidun waayo mubayinu lidawaati intaas waxa weeyaan waxyaala isku diidan yihiin uu qeyb ka ishaaray inta kalena waa waxa weyaan waa laga fahmayaa hore inaan u sheegnay waxaa kamida ah tamyiizka yaqacu mufradan baynamaa xaalada mufrad wa jumla intaba waa dhacda inkastoo musanifka uusan soo sheegin alxaalu idaa waqaca jumlatan markaasuu wuxuu iri wa akharu wuquucihi bacda almaqaadiri ka jariibin naklan wa saacin tamran wa manaweyni casalan wاlcadadi wa akhar wuquucihi bacda alcadadi naxwu qowlihi tacaala axada cashara kowkaban tiscun wa tiscuuna nacjatan marka tamyiiska laba u qeybsamaa tamyiizka laba u qeybsamaa tamyiizu nisba iyo tamyiizu mufrad macnaha mufradka saaxibkiisa maa tamyiizka saaxibkiisa imaa inuu mufrad noqdo inuu jumlo noqdo asiga tamyiizka mufrad buu weligiis noqdaa laakiin saaxibu tamyiiz midku fasirayo ima an yakuuna mufradan wa ima an yakuuna jumlatan midku asiga fasirayo ka horeeyo labadaasu midkooda u noqdaa midka hadda laga bilaabay waxa weeyaan idaa kaana tamyiizu tamyiiza mufradin yaa laga bilaabay markaasuu wuxuu ri wa aktharu wuquucihi tamyiiskaas oo tamyiizu mufradka ah dhicitaankiisa meesha waxa ugu badan wuxuu dhacaa bacda almaqaadiiri waxa wax lagu qadarto wixii oo tusiya kadib uu yimaada ka jariibi nakhlan wa saacin tamran wanamanaweyni casaran jariibin waxa waaye haddaa tirahdid lii jariibun yaa ii sugnaaday jariib waa miqdaar ama waa qayb masaaxa dhulka ka mid ah aniga waxaan iska idhaahdaa taqriiban wanjal oo kale markii aan beeraha tacba jirnay waxa weeyaan qeybtii laysku gooyo oo markaa biyaha wax celiya loo sameeyo dhowr tacab oo kale yuu noqon karaa wanjal baan dhihi jirnay marka waa ma laysa shartan inuu masaaxadi isku mid yihiin oo jariibki waxaa laga yaabaa inuu eh, macnaha yahay nisfa kilomitr oo kale inuu yahay inuu intaasoo diraac ka kooban yahay laakiin wax kaloo hadda lagu magacaabi makara marka ninkii uu yihahda cindii jariibun yaa aan leeyahay ama lii jariibun aan leeyahay haddii aad tiraahdo wanjal marka jariibkii yaa qarsoon wuxuu yahay jariibkii maxaad kala jeedaa markaad tirahda naklan min naklin yacni qeyb oo timir ay ku taalo mathalan waxa weeyaan higtaar oo waxaan leeyahay timir ay ku taallo oo kale adoo yiri ay lamid tahay masaaxadii hala kala weynaado wa saacin lii saacun tamran saacintaas waxaad u soo raadinaysaa jumlo lii aniga saacun baan leeyahay tamran min tamrin saac suus baa nagu laqbayn jiray waxa weeyaan saaci markii la fiiriyo mithaal taqdiir aan kiila markii lagu fiiriyo waxaa weeyaan laba kiilo iyo bar ilaa saddex kiilo inta udhexaysa wa sababtana waxa weeyaan saaca waxa lagu ridaayo yay ku xiran tahay haddii hadda aada soo qaadatay saaci oo timir aad ka buuxisid waa ka duwan yahay markaad burku buuxisid liannahu min xaydi saca waxa weeyaan weyniki waa sida laakiin markii timir laga buuxiyo aaday u culus tahay marka dhow haddii kiilo la saara timirti way ka cuslaanaya markii bur lagu buuxiyo marka shay oo la dhihi kara ma jirto saaci intaas bitaxdiidi waay hadduu bur yahay intaasou noqonaya laba kiilo iyo rubac oo kale hadduu timir yahay waxaa laga yaaba saddex kiilo oo rubi dhiman oo rubac dhiman inuu noqdo haakada marka wasaacu arbacatu amdaad wa manaweyni casalan walii waxaan leeyahay manawaani baad leedahay laba qumbo casalan min casalin dadkii hore waxay ku qaadan jireen eh, ay ku samaysan jireen casalka iyo subaga iyo ay ku ridan jireen manawaanay ku magacaabi jireen asigana waxa weyaan waxa la miisaamo ku jira annaga markaan baadiye joogi jirnay waxay ahayd qumba wax la yirahda la isticmaal jira bahal maqaar laga sameeyey oo afka hore si cilmiyeysan laysaga xeray haddii subaga lagu e, lagu shubo waxaa laga yaabaa sanawaad inuu ku dhex jiro waxba uusan ka halaabin marka waxa lagu soo dhaweyn karaa asiga weyaan waa kala duwan yihi ayib marka hadda fiiri casalan haddaad tiraa lii manawaani baan leeyahay manawahanti waxyihiin lama yaqaano waxa ku dhex jir ma biyaa ma subagba ma casalba casalan madka tiraahdo waxay kuu fasirayaan maa fii daakhili lmanaweyni tafsiirka saasuwa haddii tiraa lii saacun baan leeyahay oo ii buuxo hal suus suuska maxa ku dhex jira ma la yaqaano tamran marka tiraahdo wixi bay kuu fasiraan wahaakada wاlcadadi wa akhar wuquucihi bacda almaqaadiri iyo wاlcadadi bacda alcadadi ayadaa lagu cadfay naxw qowlihi أحد عشر kowkaban inii ra-aytu نبي nabiyullaahi yuusuf aabiis asoo u waramayo axada cashara kowkaban ilaah aabahayo waxaan arkay buuri kow iyo toban xidig inii ra-aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara raaytuhum ra-aytuhum lii marka kow iyo toban xidig oo lagu daro xidigii iyo qoraxdii oo i oo ii sujuudayaana arkay buu yiri marka ru'yada gadaal dambe ayaa laga fasiray oo markii aabihiis asiga kala dhumeen oo markii dambe ciddii masar loo soo raray yaa wiilashii oo kow iyo tobana iyo aabihii hooyadii ay u sujuudeen wiilkoodii marka sujuuddaas sujuudu taxiya waa markii horena sharcigii horena sharaaicdii hore jaa-is bay ku ahayd wa tiscun wa tiscuuna nacjatan sagaashan iyo sagaal nacja subayn wa ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan waliya nacjat waaxidatn faqaala akfilniiha wacazanii fi lkhitaabi qaala laqad dalamaka bisuaalik bisuaali nacjatika ilaa nacaajihi marka nabiyullaahi daawuud laba ninoo dacwoonaya u timid nin baa yidhi ninkan wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal subayn anigana hal subaynaan leeyahay buuri markaasuu wuxuu ugu yidhi war hal subayn wax kugu tari maysa halkii subayn isii boqol aan ku dhigte marka nabiyullaahi daawuud asigoo aan ninkii kala weydiinin markaasuu yihi qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji waa ku dulmiyey in adigoo hal nacja haysata inuu ku yiraahdo nacjadii kale isii xabadaada aan kuwiga ku darsade yani waa ku dulmi buuri wa ina kathiira min alkhulaطaa'i layabغi bacduhum calىa bacdi ila aladiina aamanuu marka nabiy llaahi daawuud ilaahay waxyaalaha uu ku canaantay kamid tahay waxyaalaha khuraafaadka oo meelaha lagu akriyo oo nebiga oo kariimka ah wax looga sheega wax jira ma aha ilaahay wuxuu nabiy llaahi daawuud ku qabsaday limaada tasaracta fi اlxukmi calى ana athani qad dalamahu wa anta lam tasأal walam tastafsir waxaa laga yaabaa ninkan sagaashan iyo sagaalki midkan iigu dar uu leeyahay inuu xuja waadixa u haystaa dhici karto marka inaad weydiisid bay ahayd baa lagu leeyahay an laa taxkuma liaxadi طarafayni qabla ma tasmac min athani marka nabiyullaahi daawuud ilaahay markuu arrintii ku baraarujiyey nimadan inaad loo soo diray waa ogaaday wa danna daawuudu annamaa fatannaahu faاstakfara rabbahu wakhara raakican wa anaab ilaahay intuu ku yidhaha daawuudu inaa jacalnaaka khaliifata fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tatabic ilhawa marka qadiyada qadiyada oo ku tacaluqda xugum waay nin asiga jundudiisa kamid aba ah maxaan ku iraadaa xaaskiisa ay qorxaneed markaasuu rabo inuu ka takhaluso waxa weeyaan markaasuu jihaad u diriso jihaadka ugu dhinto subxaan allahi yani caamat naas xataa kama dhaci karto yani qaabdaradeeda iska dhaaf nebi min anbiyaai illaahi tacaala in qisadaas la sheegaana min kabaa'ir dunuub weeyaan hadayba noqoninba liannahu tacnu fi lanbiyaa waana la ogyahay waxyaalaha in nebi wax laga sheego oo diintiisa cirdigiisa lagu dacdinayo meesha ay gaari karto marka waxyaalahaas oo kale mujarad alxikaaya ma banaano ila min baabi tanbiih calaa akhtaa'iha calaa annaha khata in la yihahdo khuraafaad weeyaan waxaas meesha ku qoran in la yihahdo mooye markaasuu wuxuu iri eh, lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan hadda lahu tiscun wa tiscuuna hadduu ku aamusi lahay sagaashan iyo sagaalkaas waxay yihiin lama ogaan lahayn sagaashan iyo sagaal ghulaamiya sagaashan iyo sagaal dirhamiya sagaashan iyo sagaal beyd miya sagaashan iyo sagaal faras miya sagaashan iyo sagaalka waxay ka kooban yihiin la aqooni markii nacjata layiri fasarat maa macnaa tisca wa tisciinadaas wa minhu waxaa kamid e eh buu iri tamyiizka maqaadiirta eh tamyiizu kam yaa wa waxaa kamid eh tamyiizu kam yaa kamid alistifaamiya naxw qowlika tiri kam cabdan imise adoon baad malagta aada milkisay cabdantaas waa tamyiiz waana waxayna qeyb ka tahay tamyiiz ulcadad lianna kamti waxaa wax lagu weydiiya cadad kam imisaa haddaan ku irahda cabdan malagta jawaabteeda waxay noqonaysaa casharatun cishruuna thalaathuun aw khamsa waxay rabta cadad inay jawaab u noqoto faama tamyiizu alkhabariya kamta khabariya tamyiiskeeda fa majruurun mid la jaray weeyaan mufradun oo mufrad ah ka tamyiizi lmia hiwa maa fowqaha mia iyo wax ka sareeya hadduu noqdo kamta khabariyada tamyiiskeeda mufrad ou noqdaa aw majmuucun ou noqdaa mid jamaca ka tamyiizi alcashara wamaa duunaha cashar iyo wixii ka sokee oo markaad tidhaahdid fiiri cashara waxaad leedahay cindii cashru rijaalin casharatu rijaalin dheh ashru wa cashru imra'atin casharadii marka rijaal oo jamac ha loo idaafayna cindii thalaathatu rijaalin aad leedahay wa arbacu niswatin fiiri arbaca iyo halaatha maa duuna alcashara waa jamca loo idaafeyna ma banaana in tiraah cindii thalaathatu rajulin rajul oo mufrad ee thalaatha looma idaafe laakiin mia iyo alf iyo wixii lamid eh waxaa waa mufrad miatu rajulin wa miatu imra'atin wa alfu rajulin mufrad baa loo idaafeynaya walaka waxaad leedahay fi tamyiizi اlistifhaamiyati kamta istifhaamiya tamyiiskeeda almajruurati bilxarfi lagu jaray waxaad leedahay jarun wa nasmun inaad godidna waa leedahay inaad kor dhigtidna waad leedahay oo haddii kamti istifhaamiyada ba la geliyo xaraf jaar la geliyo oo bikam la yihahdo awal waxaa haddii kam badi laga daayo kam cabdan malagta marka cabdan tamyiiz weeyaan mana banaan in la nasbiya maahin laakiin kamti haddii la geliya xaraf jaar oo bikam la yidhaahdo waxaa banaan tamyiiski in lahoos dhigo bikam cabdin in la yidhaahdo malagta in la nasbiyana waa le bikam cabdan malagta in la yidhaahdo oo la kor kordhiga jarkaana badan labadaasba waa kuu banaan tahay bikam dirhamin ishtarayta ama بكم dirhaman ishtarayta hada alcabda oo kale yaad leedahay marka labadaas weji waa kuu banaan yihin wa yakuunu tamyiizu waxau noqdaa mufasira liلnisbati qeybtii labaad u ah waataan soo niriyey tamyiizka nawcaani waa tamyiizu mfradin wa tamyiizu jumla tamyiizu اljumla macnaheedi huwa tamyiizu nisba wa yakunu tamyiizu mufasira linisba bou noqdaa alatii bayna darafay اljumla muxawilan lasoo wareejiyey kaاshtacala الra'su shayban wafajarna اlarda cuyuunan wa ana akharu minka maalan tamyiizu nisba asigoo ah yo haddana muxawil iyo gayru muxawil usii qeybsamaa inuu tamyiizu nisba yahay wa huwa yanqasimu fi daakilihi qismaani axaduhumaa an yakuuna muxawalan wa thaani an yakuuna gayra muxawalin markaasaa la yidhi muxawalkii ka ishtacala ra'su shayban ishtacala asalkeedii hore luqa ahaan waxay ku ahaan lahayd qur-aanka asal hore mase sidaan ubuu ku soo degaye ishtacala shaybu ra'si ay ahayd shaybidu marka maxay noqotay muxawal min faacil ayib markaasaa shaybudi oo faacilkeeda la goy ra'sigii oo mudaafu ilayha faacil laga dhigay ishtacala arasu ou noqday markaasaa shaybkii la gooya tamiis loo soo celiyey hadda haddii la dhihi lahay ishtacala ra'su madaxi baa olalay marka dadkii isweydiinaya war ninkii madaxi basiin ma inta loogu sheega dab lagu taabtay mase madaxiyaa xanuunayo ishtacala ra'su maxaa lagala jeeda shayban haddii la yihahdo madaxii cadaado tinuu la cadaaday waay marka shaybantan asalkeedii hore waxay ka timid faacil oo asalkeedi waa maxay ishtacala shaybu ra'si bay ahayd sidaasaa marka iyadinta la gooy oo mudaafu ileyhigiyaa muqaamkeeda la geliyey ayadii baa loo baahday shayban la soo celiyey marka muxawal waa tahay muxawal min faacilna waa tahay waxaa min anwaaci اmuxawal kamid wafajarna اarda cuyuunan wafajarna اlarda cuyuunan taas waa tamyiiz asalkeedina waxaa laga soo wareejiyey maxaan ku irahdaa mafcuulu bihi oo taqdiirkii waxay ahayd alyidhi wafajarnaa cuyuuna alardi ay ahayd cuyuuntii mafcuul u ahay iyadoo mafcuul ayaa cuyuuntii la jaray mudaafu ileyga ardadii ahayd baa mafcuul laga dhigo fajarna alarda ardadii baan yaan burqinay oon dilaacinay markaasaa waxaa la isweydiinaya ardada maxaa laga dilaaciy ma dahab baa ka soo baxay ma batrool baa ka soo baxay maxay tahay markaasaa la yihi cuyuunan ardadii oo dhan baa waxay noqotay ila biyo ay kasoo wada burqanayaan ayib wa ana aktharu minka maalan kaas marka kan waxaa oo wafajarna alarda muxawal min mafcuul wa ana akharu minka maalanna waxaa muxawalun can ilmubtada oo asalkeedii waxay aheedaa layidhi maalii akharu minka yay ahayd maalii aniga maalkayga akharu minka kaa badan maalidii oo mubtada ahayd yaa la gooy ya-dii way idaafeysneed oo damiir mutasil ka ahdaa damiir munfasil isu badasha marka maali ya-deedii ana noqotay ana akharu minka anigaa kaa badan ibhaam baa yimid markaas oo waxaad iga badan tahay waa max ma ma qabiilaad iga badan tahay ma eh, macnaha ma xoolaad iga badan tahay ma fardaad iga badan tahay ma guryaad iga badan tahay markaasaa layidhi maalantii naftigeedii aloo baahday oo mubtada ahayd waa la soo celiyay ana akharu minka maalan marka tamyiizu nisba fahamkeedii yaa noo dhiman inuu muxawil yahay waa fahamnay laakiin waxaa laleeyahay shaybantaas maxay fasirtaa ma ra'sigay fasiray ma ishtacaladayay fasiraysaa tii horeo tamyiizu ka ahayd haddaad tiraahda ishtaraytu cishriina hulaaman hulaamanti cishriinay fasiraysi waa wax waadix ah laakiin hadda shaybantaan iyo cuyuunan iyo maalan ma alfaada ka horeysay fasiri mase mida kasii horeyso oo shay banti hadda haddaan iraahdo ma tafsiirun lishtacala miya mase tafsiir lira'si waa markaasaa lagu labada mid ma ah waxaa lagu leeyahay nisbada ficilka iyo faacilka ka dhexeey marka laysku tiiriyey ibhaamka ka yimid ay fasiraysaa marka tafsiirun lilcilaaqati alatii baynahumaa tafsiiru nisba saasaa lagala jeeda oo macnaha waxaa weyaan ishticala sideeday waadix ku ahayd waa la yaqaanaa ra waa la yaqaanaa dhibka ma jiro marka isku tiiriyey ibhaamaa ka yimid marka cilaaqada ayga isku tiirintooda a ibhaamka ka yimid ay fasiraysaa saas ayib wagayra muxawalin hadda waxaan idhi wayakuunu tamyiizu muxawalan waa soo fasirnay wagayra muxawalin bow noqdaa naxwu qowlika imtalaa alinaau maaan imtalaa alinaau weelkii wou buuxsamay maaan min maain uu ka buuxsamay maaantaas waa tamyiiz laysat muxawala min faacil walaa muxawala min mafcuul walaa muxawala min mubtada intaba ma aha tamyiiza iska tahay wa asluhaa haakada lam tataxawal min shayin aakhar liannahu haddii faacil laga dhigi lahay oo asalkeeda la yidhaahdo imtala'a maau linaa'i weelki biyihiisaa buuxsamay khata oo macnihii khata ku tahay weelki biyihiisa biyihii isma buuxiyaan weelka waa waxa buuxsamay marka faacil lagama soo gidi karo mubtada lagama keeni karo lama dhihi karo maau linaa'i imtala'a lama dhihi karo weelkii biyihiisi aa buuxsamay bihii ma isbuuxiyey maya mubtada kama imaan karto mafcuulna maba ka imaan karto ficilkan imtilaa waa ficil laazim a ah waay mafcuul maba qaadan karaba wabitaali laysa muxawalan laa min faacilin walaa min mubtadain walaa min mafcuulin bihi marka sidaasa asalkiisiba uu ahaa ayib markaasuu uri waqad yuakidaani waqad yuakidaani damiirkaas tahniyad waxau u laabanaa xaalki iyo tamyiiski waqad waxaa la arkaa yuakidaani inay wax ta'kiidiyaan oo xaalkiina inay timaado muakida tamyiiskana muakid inuu ku yimaado naxwu qowlihi tacaala walaa tacthow fi lardi mufsidiin tan horyaan usoo sharaxnay oo waxaan ku soo sharaxnay xaaladii bimacnaa keyfay noqotaa ilaa idaa kaanat muakida falaa takuunu kadalika walaa tachw fi ardiha fasaadin mufsidiina xaal atin fiir mufsidiina xaaladii ah iyo waxa oo ayada saaxibulxaalka ka horeeyo caamilkeedii ah caamilkoo tachw ilan mufsidiina mansuub bitachw ficilka tachw baa lagu nasbi waawga faacil waa saaxibulxaalki marka mufsidiina waxay la macno noqotay ficilkii ka horeeyey waxa weye cathaa fi lardi fasaadan haddii la yihahdo bimacnaa fasad afsadaha marka muakida waay macno kale lama imaanine walaa taxhaw ha fasaadina mufsidiina xalaatihi wa qowlihi wa ka qowlihi weeyaanoo owri min khayri adyaani اlbariyati diina walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diina walaqad calimtu waxaan ogaaday buu ri abu baa dhahay biana diina muxamadi muxamed diintiisa min khayri adyaani اlbariyati makhluuqaadka adyaanta loo soo dejiyey midda ugu khayr badan inay tahay aan ogaada diinan xagga diinta diinan min diinin marka diinantii waa tamyiiz waxay adkeynaysaa adyaantii naftigeeday taakiid u tahay oo waxaa weeyaan waxaan ogaaday biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati ay ugu khayr badan tahay diin ahaan hadaa tidhahda diinan in kusii adkaysa tamyiiz wa waxaa weye tamyiizka inuu mu-akad ku yimaado eh, khilaafa ka joogo hal hal itamyiiz yaأti mu-akidan am la bacduhum way diidayaan oo midkaan oo kalena way ta'wiilinayaan qaarna way ogol yihiin wa minhu haddana waxaa ka mid ah tamyiiskii mu-akidka a bi'sa alfaxlu faxluhum faxla ay yidhaahdeen waataklabiyuuna qolada la yidhaahdo bi'sa alfaxlu faxligooda yaa baasle faxluhum almakhsuusu bidami faxluhum waay faxlan min faxlin oo u baas leeyahay faxliga hore waa faacil faxluhumna makhsuus bidami waayo faxlana tamyiiskii waay marka faxlantan oo tamyiiska ah muakid liqowlihi bi'sa alfaxlu faxlan taakiid waa bi'sa lilaalimiina badalan khilaafan lisiibaweyhi baan aan khilaafaynaa buuri oo dhahayo macnaha tamyiiz muakid kuma yimaado asigoo dhahay marka intaas oo dhan hadda maanta matni weeyaan caadatan matniga wuxuu ahaan jiray laba sadar hal sadar marka hadda safxa dhan baa waxaa laga dhigay eh, maxaan ku iraahdaa eh, matnigii marka sharaxiisii waa dulmarayna lannu maadaama aan ku soo sharaxnay matnigii inaan haddana sharxiis dul saagna ma aha sigaa faahfaahinay musanifku wuxuu ri atamyiizu darbaani laba nooc wa mufasiru limufradin i wa mufasiru linisbatin haddii hadda matnigaas nagala dhaafi lahaa ee sharaxan keli laga bilaabi lahay kaana qad astaghnayna can ilmatni walidaalika aniga waxaan dhihi lahay kitaabkan dabcidiisa haddii sharaxa keligiis lagu gaabsado waxa weeyaan in matnigaas loo baahda waa yaraan lahayd markaasuu ri fa mufasiru lmufradi mufradka midka fasirayo lahu madaan meel laga maleeya buu leeyahay yaqacu bacdaha madaantaas gadaasheeda u dhaca meelo lagu yaqaano buu leeyahay axaduhaa almaqaadiiru weeyaan wa hiya maqaadiirtii cibaaratun can thalaathati umuurin saddex umuur midkood waa almasaaxaat waxa wax lagu masaaxeeyo oo lagu cabiro masaaxa waa cabirid almisaaxaat ka jariibi nakhlan jumla ma aha de mithaal waxaa waay adigaa jumla oglahu jariibu oo kale ayaad leedahay wاlkeyli wa bacda اlkeyli waxa oo la beego keyl waa beegid ka saacin tamran hadda markii ratal iyo mud iyo keyl iyo saac iyo waxyaalaha wax lagu beego waay shareecada islaamka waxna waxaa lagu qadaraa beegid waxna miisaan waxna waxa weyaan cabiritaan oo mitir iyo baabkeeda waa marka ka saacin tamran lahu saacun tamran aad leedahay marka saaci waa wax wax lagu beega wixii kadib yimaada tamyiiz waa jariibka waxau kamid yahay waxyaalaha wax lagu cabiro wixii gadaashiis yimaada tamyiiz waa wاlwasni wa bacda alwasni buu yimaada ka manaweyni casalan lahu manawaani baad leedahay tathniya waa casalan min casalin manawaanka waxyaalaha la miisaamuu kamid yahay athani midka labaad alcadadu weeyaan meelaha lagu yaqaana tamyiizu mufradka inuu dhaco bacda almaqaadir iyo wa bacda alcadad ka axada cashara dirhaman aa tiri waxaad tirada kadib yimid waxaa axada cashara waa tiro gadaasheedu waxaa yimid waa maxay dirhaman marka macduud iyo cadad dirhamkii waa macduud mid kala tirinaya cadadkiina waa axada cashara wa minhu qowluhu tacaala yaa kamid inii ra-aytu axada cashara kowkaban kowkaban taasa tamyiizu liannahu jaa bacda alcadad wa haadaa xukmu lacdaadi weeyaan acdaadda sidaas baa la samaynaya mufrad mansuub ayaa tamyiiz u noqonaya min alaxada cashara laga bilaabo ilaa tiscati wa tisciin laga gaaro wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ri asigoo ka hadlaya wixii nabiyulaahi daawuud u dhacay ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan marka axada cashara ila tisca wa tisciin cadadka gadaashiisa mufrad mansuub ahaa imaanaya wa fi lxadiidi waxaa ku sugan ina lilaahi tiscata wa tisciina sman ilaahay wuxuu leeyahy sagaashan iyo sagaal magac inta anaga nagula adoonsado nala ogeysii waay laakiin ilaahay asmaa badan oo istaathara bihaa baa jirto kama habata fi lxadiidi saxiix wa fuhima waxaa laga fahmay buu yihi musanifka min caطfi aniga caطfigayga fi lmuqadimati aan ku cadfay alcadada cadadkii aan ku cadfay cala maqaadiir annahu cadadkii laysa min jumlatiha cadad iyo maqaadiir cadadka maqaadiir inuusan kamid ahayn walidaalika waan isku cadfay walcadfu yaqtadi lmugaayara wa huwa qowlu akhar اlmuxaqiqiina wa muxaqiqiinta badigood waxay qabaan ana alcadada gayr walmaqaadiir shay aakhar lianna muraada bilmaqaadiir waxaa loogala jeedaa maa lam turad xaqiiqatuhu waxan xaqiiqadiisa loola jeedin bal miqdaaruhu baa loola jeedaa xataa inahu tasixu waxa ansaxayso idaafatu lmiqdaari ilayhi in miqdaarka loo idaafeeyo oo la yidhah jariibu aad tiraa oo saacu tamrin saaci naftigiisa aad waxaad u idaafaynaysaa maxaan ku irahdaa tamriga naftigeeda oo tamyiiska ah liannahu waxa waaye miqdaar saaca lagala jeedaa laakiin bitaxdiid oo sida cadadka oo kale a ah, ma aha laakiin maqaadiir waay walaysa alcadadu kadalika oo hadda haddii aad tiraahdeed axada cashara kowkaban axada cashara kowkab uma idaafayn kartid alaa taraa anaka taquulu waxaad leedahay cindii waxaa aniga agtayde miqdaaru ridlin radal midkiisa oo zaytan saliid ah walaa taquulu ma dhihi kartid cindii miqdaaru cishriina rajulan ma dhehaysid ilaa calaa macnan aakhar macno kale inaad kala jeedid maahine oo nin labaatan nin u dhigmo yaan haystaa haddii aan walaal i haddaad tirahdid macno kale waa kaas ayb wa min tamyiizi اlcadadi waxaa kamid e tamyiizu kam alistifhaamiya wadalika liana kam fi lcarabiyati kam carabiyada waxay ku timaadaa kinaayatun weeyaan can cadadin majhu can cadadin yaa loogaga waramaa majhuuli اljinsi wاlmiqdaar jinsigiisa uu ka samaysan yahay iyo miqdaarkiisa jaahil laga yahay wa hiya calaa darbayni kamti laba qeyb waay istifhaamiyatin oo bimacnaa ayu cadadin ah wa yastacmiluhaa man yas'alu nin doonaya baa isticmaalo wa yastacmiluhaa waa isticmaala man yas'alu nin weydiinaya can kimiyati shay shayga miqdaarkiisa iyo wa khabariya bay u qeybsantaa oo bimacnaa kathiir ah wa yastacmiluhaa waxaana isticmaala man yuriidu اliftikaara wa takhiir ninka oo faamka iyo waxbadinta doonaya wa tamyiiz اlistifaamiyati mansuubu mufradu waa mid mansuuba oo mufrad ah taquulu waxaad leedahay kam cabdan malagta marka kamti waxa waaye ismu istifhaam mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam cabdan tamyiiz wa malagta ficl wa faacil waay ficli faacilkan malagteeda kamtaasaa mafcuulkeedii marka maxalushaahidka cabdan lama dhihin cabidan cabdan aa layihi waxaa weeyaan waa tamyiiz oo mufrada wa kam daaran banaytana waa lamid wa tamyiizu lkhabariyatina makfuudun daa'iman weligiis waa hoos dhigan yahay huma taaratan asoo hoos dhigan wuxuu sii noqdaa yakunu taaratan wuxuu noqonaa majmuucan mid la jamciyey ka tamyiizi alcashara casharadii sidii jamc loogu idaafeeyo iyo asna loogu idaafeeya famaa duunaha wa taquulu waxaad leedahay kam cabiidin malagtu maxay badan yihiin markii kamta fiiri ay khabariya tahay kam badanaa kam cabiidin addooman badanaa malagtu aan gacanta ku dhigoon milkiye kamaa taquulu saad leedahay casharata acbudin malagtu oo hadda casharada sid acbud ugu idaafaysay oo jamacna uu yahay yaa kamtina cabiid loogu idaafay oo jamaca isagana saas meeshaasa iska shabahan wa taaratan kamti khabaryada eed yakuunu wuxuu ahaanayaa tamyiiskeeda mufradan ka tamyiizi lmiati miadi adi tamyiiskeesu mufrad u yahay asna mufrad u noqonaya ifamaa fowqaha taquulu waxaad leedahay kam cabdin malagta imisa adoon baad milkisay ama kam cabdin malagtu imisa adoon baan milkiyey kamaa taquulu saad u ilahayd miata cabdin malaktu boqol adoon baan milkiyey oo miadii cabdi oo mufrada loo idaafeeyey kamtina sidaasoo kale kam cabdina la yidhi mufrad waay waxaad leedahay wa alfa cabdin malaktu ayadana waa lamid alfid mufrad loo idaafay wa yajuusu waxaa banaan khafdu tamyiizi kam kam tamyiiskeeda in la hoos dhigo alistifhaamiyadi kamti istifhaamiyada aheed tamyiizkeeda in lahoos dhigaa banaan idaa dakhala calayha xarfu jarin hadduu galo taquulu waxaad leedahay bikam dirhamin ishtarayta fiiri maadaama kamti ay xaraf jaar u galay dirhaminti oo tamyiizay waa lahoos dhigay marka maxaa lagu hoos dhigay ka mudaaf dirhamin mudaafu ileyh sidaasaa lagu hoos dhigay haddii bada ku jiri lahayn oo kam la dhihi laha bada laga goy lahay dirhaman in la nasbiya un baa waajibi lahayd wاlkhaafidu lahu waxa hoos dhigayane min weeyaan mudmaratan xaal ay tahay lalidaafa ma ah khilaafan lizajaaj musanifka madhab buu yiri wuxuu yiri bikam dirhamin idaafa haddii craab lagu yihahdo albaawu xarfu jar كم اسم استفهام مجrور بkم مبني على السكون في محل جر درهم مجrور بxرف مqدر مxذوف تقديرhu من درهم بkم من درهم ay aسلkeedii ahayd sidaas ad جمهوurtaa qbto sida marka hore craabnayna زجاaج oo miن aئمة النحو ah بkم مضاaف درهم مضاaف إليه oo wxu زجاaج qabaa أنa cdم التقدير أولى miن التقدير kمti waa اسم isimna waa la idaafay karaa maxaa diidaya in la yidhaahdo ayadaa lagu hoos dhigay sidaasuu leeyahay waa kalaamkiisa ilaa xaddin kabiir maqbuul wa markaasuu musanifku wuxuu iri wthaalithu min madaani tamyiizi lmufradi mufradka tamyiiskiisa meelaha laga malaynaya waxaa weeyaan maa dala wax tusi calaa mumaahalatin bacda almaqaadiirna waa soo sheegnay axaduha thaaniya bacda alcadad thaalithan maa dala cala almumaathala naxwu qowlihi tacaala walow ji'naa haddaan la nimaado bimithlihi asaga midiisoo kale madadan macnaha khata marka fiiri madadantaas waa tamyiis waxa ka horeeyo maqaadiirna ma aha cadadna ma aha laakiin waa mumaathala sheygan shay lamid ah yaa la qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbi lanafida albaxru qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow ji'naa bimithlihi madada marka mithlihidaas waxay ku dhow tahay maqaadiirtii yacni shay baa la sheegaya shayga shayga lamid ah haddii lagu yidhaahdo lii cindii jariibun wa cindii mihluhu waxaad leedahay naklan mihluhudaas ashbah biish bilmaqaadiir wa qowlihi maa ka mid a oo ina lanaa amthaalahaa ibilan ay yidhaahdeen ina lanaa waxaan leenahay amthaalahaa mid ayda lamid oo ibilan ah nin baa wuxuu ku yidhi boqol neef oo lo ahan leeyahay markaasaa waxaa leeyahay ina lanaa amthaalahaa ibilan boqolkaas neef wax u dhigma tirada oo geel ahan baleeyahay ninka marka boqol halaad oo geel leh wuu kaa sareeyaa ninkii boqol halaad oo boqol neef oo lo ninki iska leh marka ibilintaas tamyiiz lilamthaal weeyaan alraabicu midka afaraad maa dala calaa mugaayara wax ku tusiyey mugaayara macnaha keyrkiisa naxwa qowlihimaa kamid aho ina lanaa gayrahaa ibilan aw shaaan ina lanaa waxaan leenahay hayrahaa ayda midan ahayn oo ibilan ah aw shaaan ari ah shaatan shaaan ayib marka waxaa la leeyahay eh, musanifka hadda markuu leeyahay ina lanaa hayrahaa hayrahadaas waxay tusinaysaa eh, ibilinti waa tamyiiz waxay tamyiiz u tahay saaxibu tamyiizkana waxawa heyrkii wa heyrka maxaa tahay marka adiga heyrka waxaa laleeyahay mugaayara hadii la yiraahdo nin baa wuxuu ku yiri intaanoo lo adiga ma iska leh iyuu ku yiri markaasaa tiri ina lanaa hayrahaa ibilan ayadan keligeed ma ahana ayadoo kale oo geel ana waa leenahay loodaan hadda aad arkaysid in kaloo ayada oo khayrkeeda oo geel ana waa leenahay baad leedahay ayib marka aw shaatan ibilan aw shaatan saas inataan umalaynah awshiyaahana la dhihi lahay wamaa ashbaha daalika waqad ashartu biqowlii waxaan ku ishaaray waakhar akhar wuquucihi an iri ilaa ana tamyiiza almufradi mfradka tamyiiskiisa laa yakhtasu inuusan ku khaas ahayn bilwuquuci dhicitaan bacda almaqaadiiri keli inuu dhaco gaar inuusan ku ahayn oo waa maxay bacda almaqaadiir ma ahane wuxuu dhacaa maa dala cala almumaathala wuxuu dhacaa bacda maa dala cala almughaayara marka laakiin wuu u badan yahay bacda almaqaadiir inuu dhaca laakiin bacda almaqaadiir keyrkeedana waa dhici karaa buu ku leeyahy ayib marka waxaa lamid eh faman yacmal mithqaala daratin khayra yara daradii hadda fiiri waa faman yacmal mithqaala daratin khayra khayrantaa tamyiiz waay waqacat bacda almaqaadiir daradii wax lagu miisaama dara ma aha dirtaan liannahu isha intay arki karta inta ugu yar waay ayib laakiin waxaa lagu leeyahay darada waxay kamid tahay min tamyiizi اlmaqaadiir liannahu low amkana in la miisaamo waxay noqon lahayd waxyaalaha miisaan lagu qadaray noqon lahayd laakiin waxay noqotay wax la miisaamay kasii yar tahay laakiin min baabi اlmaqaadiiray qeyb ka tahay iyada naftigeeda markaasuu uri wa mufasiru الnisbati calىa qismayni muxawilin muxawalin wagayru muxawalu wagayru muxawalin muxawalun haddaad tidhaahdid alawal aad soo qadaray haddii la dhaafane oo qismayni laga bedelo muxawalin wa gayri muxawalin in la yidhahdo saasa ay noqonaysaa labadaas yay u qeybsamaan marka falmuxawalu midka wax laga soo wareejiye calaa thalaathati aqsaamin saddex qeyb muxawalin can ilfaacili mid faacil laga soo bedelay naxwu qowlihi tacaala washtacala ra'su shayban intaanoo dha hadda waan soo sharaxnay ayadib waan ugula celiyey wa hada min shumi qiraa'ati sharci maca almatni liannahu haddaan matniga ku sharaxnay haddana sharxi isma kortaagi tagna marka fiiri sideedi ilaan ku marayna washtacala ra'su shayban asluu waxay ahayd ishtacala shaybu ra'si fajucila almudaafu ilayhi mudaafu ilayhi yaa waxaa waxay noqotay washtacala arasu wاlmudaafugina waxaa laga yeelay tamyiizan markaasu washtacala rasu shayban wa muxawalu can اlmafcuuli buu noqdaa naxwu qowlihi tacaala wafajarna alarda cuyuuna aslu wafajarnaa cuyuuna alardi fafucila fiihi waxaa lagu sameeyey mithlu maa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo kale oo cuyuunantia inta la gooyey yaa mudaaf iley mafcuul laga dhigay cuyuuntii mudaafka eedna tamyiiza laga dhigay ومحول عن can mudaafin gayrihima iyo in laga soo bedelay mid asiga ay geyrkooda loo idaafay oo faacil iyo mafcuul aan ahayn wa dalika bacda afcala atafdiili ama bacda afcal tafdiili afcal itafdiil gadaasheed waa almukhbari bihi loogaga waramo camaa muaayir camaa huwa mugaayirun litamyiizi wax tamyiiska khilaafsan wa daalika ka qowlika waxaa tiri zaydun akharu minka cilman fiiri markaan asluhu waxay ahayd cilmu zaydin akharu zayd cilmigiisa yaa kaa badan yay asalkii ahayd marka cilmudu maxay tahay waa mubtada ayib akharu na waa khabarkii zayd waa mudaafu ilayh marka maxaa la sameeyey cilmidii baa la gooyey mudaafu ilayhgii zaydka ahay yaa mubtada laga dhigay wuxuu noqday zaydun akharu minka cilman oo mubtadihii ahay yaa tamyiiz la keenay marka hadda akharu ismu tafdiil waay ismu tafdiilkaas wuxuu khabar u yahay wax mugaayirun lilcilmi litamyiiz akharudi waa ismu tafdiilki maxay khabar u tahay zaydkii zayd oo mubtada ah iyo tamyiizki oo cilmina labay kala yihiin azayd shay wa cilmuhu shay aakhar marka ismu tafdiil waqaca khabaran limaa huwa mukhaalifu litamyiizi oo tamyiizkii cilmiga ahaa wax ka duwanuu khabar u yahay oo zaydki ah intaas leewa fa in kaana alwaaqicu haddii uu yahay bacda afcali tafdiil afcal tafdiil gadaashiisa midka dhacay haddii uu yahay huwa caynu lmukhbari canhu midka looga waramay naftiisa haddii uu yahay wajaba khafduhu biidaafati in lagu khabraa waajibe ah, wa ka qowlihi tacaala ana aktharu minka maalan wa acazu nafaran aan soo tegay waa isla meeshi tan kuu fasiray waayo maali aktharu minka yuu asalkiisii ahay oo tan horay lamid tahay marka fain kaana alwaaqicu haddii uu yahay bacda afcali tafdiil afcalu tafdiil gadaashiisa midka dhacay huwa caynu lmukhbari canhu midka oo looga khabray cayntiis hadduu yahay wajaba khafduhu biاlidaafati in idaafa lagu hoos dhigaa waajib eh. ka qowlika waxaa tidhi maalu zaydin aktharu maalin tacbiir oo hadda aad loo isticmaala ma aha musanifku waxa aan macno weyn lahayn yuu wakhtiga nooga qaaday maalu zaydin aktharu maalin hadda waxaa lu leeyahay maalintaas tamyiis laguma nasbinayo liannahu waxa weeyaan midka ismu tafdiilka oo aktharu ay khabar u tahay oo mukhbari canhugu waxa waaye maalkiya mukhbari canhu ah ismu tafdiilkana mukhbarun bihi midka lagu waramay waay marka mid akarud akharudi meeshan waxay khabar u tahay maalki maalkay khabarku u ahayd iyo oo maalan ah ayaa isku hal shay noqday marka maalanti lama nasbi karo lama dhahayo maalu zaydin akharu maalan lama dhahayo ilaa in kaana afcalu tafdiili inuu noqdo maahin afcalu tafdiilkii mudaafan ilaa gayrihi midka looga khabray midan ahayn in loo idaafeeya maahin oo fa yunsabu waa la nasbinayaa naxw waxaad leedahay zaydun akharu nnaasi maalan ayib hadda fiiri naas iyo zayd waa isku naaskii waay laakiin maalantii markii oo aghartii loo idaafeeyey hadda waxay ahayd inuu yidhaahdo maalu zaydin akharu nnaasi maalan inuu yidhaahday ahayd oo miithaalkii hore naftigiisa la soo celiyo oo la yidhahdo akharadu waxay khabar u tahay maalkii midka tamyiiska u dhacayne waa maalkii waa caynu lmubtada'i buu tamyiiskii noqday maanta waxaa loo nasbiyey lianna agtharkiia waxaa loo idaafiyey ligayri lmaali oo naaskiia loo idaafeeyey markaasaa maalintii asoo nasbaa lagu keenay saasay ay sax ku tahay waqad yaqacu waa dhici karaa kulun mid kasta oo min alxaali watamyiizi muakidan xaal uu yahay mid wax adkeeya غير مبين aan cadaynayn لهيئة ولا ذات تمييزكي tamyiiskii iyo maxaan ku irahda xaalkii mid kastaba waxay dhici karaan taakiid oo tafsiirkii marka ayna lahayn karin macnihii tafsiirkaa ka baxay mithaalu dalika fi lxaali waxaa ka mid i ah qowluhu tacaala walaa tachthaw fi lardi mufsidiina huma walaytu mudbiriina wa yowma ubcathu xayan fatabasama daaxikan intaasoo dhan xaalo oo mu-akida ah walaa tachw fi ardi mufsidiina waan soo sharaxnay huma walaytum waad jeesateen mudbiriin xaalatiin kuwii dib jeedinay fiiri walaytum macnaheedi iyo mudbiriin isku macno ah, wa mudbiriina muakida liwalaytum keli ah waxaa lamid wa yowma ubcathu maalintii laysoo bixinay xayan xaal aan ahay liannahu yowma yubcathu marka lasoo bixina waa xayi waay xayantan xayigii unbay adkeynaysaa fatabasama waa qoslay daaxikan macnaheedi iyo tabasama macnaheedi isku macno waay marka daaxikantaas tafsiir ma u imaan haddee taakiiday u timida inaysan tafsiir u imaanin waxaa kugu daliila kayfa ma geli karto fatabasama kayfa haddii lagu weydiiye daaxikan jawaab ma noqon karto wa qaala shaaciru wuxuu iri wa tudiiu fii wajhi الdalaami muniiratan ka jumaanata albaxriyi sulla nidaamuha wa tudiicu gabadhi way iftiiminaysaa fii wajhi dalaami mugdiga wejigiisa muniiratan xaal ay tahay mid iftiiminayso ka jumaanata albaxriyi ninkii badda loo nisbeeyey ninkii badda ka oo ka qaraaban jiray jowhartiisaoo kale sulla nidaamuhaa xirigii isku xiray laga laga siibay marka badda jowharta laga soo bixiyo oo marka ayna isku xirnin oo marka qalalacay leedahay way iftiimaysa marka sidaasoo kale iyay gabadhaana wejigeeda sidii ay jawhartaas oo bada laga soo bixiyay ay u iftiimay wejigeeda u iftiimay buuri wa tudiiu hiya muniiratan muniiratan oo xaal ah iyo tudiiu oo ficilkii ah yaa isku macno noqday marka muniiratan xaal muakida a ah waayo ee xaal kale ma aha طيب wa mithaalu dalika fi tamyiizi waxaa ka mid e eh, qowluhu tacaala ina cidata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran yaa ka mid e eh, ina cidata shuhuuri bilaha tiradooda cinda allahi ilaahay agtiisa waxay ka yihiin ithnaa cashara laba iyo toban shahran min shahrin ah marka fiiri shahrantaas waa tamyiiz ithnaa casharana mumayaskii waaye oo saaxibu tamiiski ah marka inna ciddata shuhuuri haddii la yihi bilaha tiradeeda cindallah allah ithnaa cashara laba iyo toban bilood waaye waa macnihi shahran maxay soo kordhisay maya laba iyo toban bilood oo haddana laba iyo toban bilood waaye iyadoo la yidhahdo bay la mid tahay marka aayaddaas waxay ku tusinaysaa inna ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu laba iyo toban inay tahay oo aan saddex iyo toban laga dhigi karin kow iyo tobanna aan laga dhigi karin midda kale inaan bilihii la isdhaafi karin oo siday u tartiibsan yihin oo muxaram safar rabiic lawl rabiici thaani jumaadi alula ilaa aakhirih sidaas inay yihiin aan la isdhaafi karin oo qoladii oo kala dibdhigaysa ayaa lagu radinaya inama nasiiu ziyaadatun fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu runtii waxaa laga murugooda ah haddii ilaahay uu macnaha ku eedeeyey ama ku caayay qoladii eh, oo kufaaru quraysh in bilihii ilaahay uu dejiyey qaarkoodna ay kala hormarinayaan ama ay nusqaaminayaan yacni waxaa ayagaas ku daba dhow oo xumaanta kala mid ah dadkii muslimiinta oo bilihii miilaadiga ahay tirsanayo oo bilihii ilaahay agtiisa bila ka ahayna ka tegaya waxyaalaha oo isticmaarkii ummadda islaamka ma aysan aqoonin Eh, waxaan aada ula yaaba ibnu qutayma adinawari kitaabka khulafaa raashidiin ou ka alifay yaa wuxuu iri isagoo ka hadlay gaalada waxay leedahay buu bil la yiraahdo oo bil oo maaris la yiraahdo oo bisha saddexaad ayaga agtooda u ah maarsa la yidhaahdo waa aad baan ula yaab maba yaqaanba waxay yihiin iyo waxay isticmaalaan yani yactazu bishuhuurihi muslimiinta hadda maanta bilihi islaamka tiriya haddii la yirahdo ma yaqaanaan ku dhaqmi maayaano lacagta ku bixi maayan mushaarik lagu bixi maayo wax lagu xisaaban maayo miyaysan ahayn bilihii ilaahay agtiisa bila ka ah inaan ka tagnay waxyaalaha in la soo celiya u baahanay qeyb ka tahy dayib waxaa kamid e ah, wawacadnaa muusaa thalaathiina leylata wa atmamnaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina layla wacadnaa muusaa waxaan u yaboonay thalaathiina leylatan soddon habeen wa atmamnaha bicashrin baan ugu dhammaystirnay fatama miiqaatu rabbihi yani ilaahay ballankii u qabtay inuu kula kulmo waxaa ugu dhammaystirantay arbaciina afartan marka fiiri thalaaثiina leyla iyo toban leyla oo lagu daray maxay noqotay arbaciina leyla maxay soo kordhisay marka arbaciina leylatan arbaciinada naftigeeda leyladii horaa lagu fasiray leylatan min leylatin tamyiiskaasna arbaciintii bay sii adkaynaysaa ee haddii u ahaa lahaa oo wacadnaa muusaa arbaciina haddii la dhihi lahay leylatan tamyiis waxay noqon lahayd oo mufasir ah laakiin markii horaa la yidhi thalaathiina leylatan wa atamnaaha bicashri layaalin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina marka waaba afartan habeen waa leyladii lasii kordhi maxay noqotay marka waa muakida w qwl الshaaciri w ka qowli الshaaciri amase mithaalu dalika qowluhu tacaala wa qowlu abi طaalib a ah, ka mid walaqad calimtu bana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diina abu طaalib ayaa wuxuu leeya walaqad calimtu waxaan ogaaday biana diina muxamadi muxamed diintiisa min khayri adyaani اlbariyati makhluuqaadka adyaantooda tan ugu khayr badan inay tahay diinan min diinin marka maca dalikana waa rumey waay asoo og inuu wiilkan uu adeerka u yahay diintiisa ina ou la yimid diinta diimanka la soo dejiya tan ugu khayr badan inay tahay iyu haddana rumeyn waay asbaab uu ku tacaluqsaday oo anigoo dee shuyuukhu qabaa'il quraysh ah inan aan wixii intan bedelo ma yeelay calaa diini aabaa'i baan ku baaqi ana ana og diintan xaq inay tahay waxay ahayd inuu yidhaahdo diintan oo wiilan adeer u ahay uu la yimiday maanta inaan garab ku siiya ahayd saasay ka habooneed nebiga aad buu isugu kalifay inuu abu aalib diintiisa qaato ilaa ilaahay uu ka yihahdo innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa minhu waxaa ka mid e min atamyiizi اlmuakadi qowluhu qowlu shaaciri wاtaglibiyuuna bi'sa alfaxlu faxluhumu faxlan wa umuhum zallaau mintiqu wuxuu ihi wataklibiyuuna qolada qabiilka la yihaahdo bi'sa alfaxlu faxlibaa macnaa owr baa u baasle faxluhum faxligooda almakhsuusu bidami faxluhum faxlan min faxlin faxli owr baa la yihahda ama rati ahaado ama dibi ahaado ama orgi ha ahaado marka wuxuu leeyahay aabbahooda wxuu qolada ninka ay ku nasab sheegtaan ilan faxli waxawa un dadkii ayaga ay ka soo tarmiin waay marka awowgooda saro waxa weeyaan awowkii ugu xumay waay dadka markii ninka geel markuu leeyahay oo owr uu dad kale kasoo caari qaadanayo waxa waaye riti aad u fiican oo qurxan oo la yaqaano caano lagu yaqiinay macnaha hasha dhashay waxyaalahaasa laga fiiriya mujarad faxlinimo looma fiiriyo marka qoladan waxau leeyahay ninka ay kasoo tarmeen oo ayaga awowgooda saraa waa ninka ugu xun weeyaan wa ummuhum hooyadoodana zallaau waay mid macnaha daba yar min tiiqu ee dabada wax ku xirato yacni waxaa weyaan dumarka waxyaalaha lagu qiimeeya waxaa ku mid e salkooda dambe inay weyn tahay carabta weliba aaday u qadarin jirta marka hooyadooda wuxuu leeyahy dabalaf ay ahaan jirtay waxaa dheeraad u sii ah sidii ceebta isaga qarisay marooyin badan ay dabada gesha jirtay mindiiq marka lagu leeyahy dabaday wax ku xera jirtay siday uga muuqato qof macnaha sal weyn le inay tahay wax maala yacni oo laa ay habooneen laysku caayo wa siibaweyh raximahu llahu tacaala yamnacu wuxuu reebayaa an yuqaala in la yidhaahdo nicma arajulu rajulan zaydun oo faacilkii oo arajulu ah iyo tamyiiskii oo rajulan ah in meel wada kulmiyo oo wa faxlan waxay ay ku awileen oo fi lbeyti calaa annahu xaalun inuu yahay muakida xaal oo muakida ahoo waxay leeyihiin bi'sa alfaxlu owr baa baas leh faxlan xaal uu yahay almaqsuusu bidamina faxluhum waay marka waxa weeyaan saasuu siibooyi qabaa markaasuu musanifku wuxuu iri washawaahidu waxyaalaha oo markhaatiga uu noqonayo calaa jawaazi اlmasأalati masalada banaanaashadeeda inuu rajulantaas ama faxlanta uu tamiizahay kahiiratun waa badan tahay falaa xaajata ila ta'wiili in tamyiizkii xaal lagu ta'wiiliyo looma baahno wa dukhuulu tamyiizi tamyiizka gelitaankiisa fii baabi nicma wa bisa yaa aktharu ka badan min dukhuuli اlxaali inay xaal soo dhex gasho waxaa ka badan inuu tamyiiz yimaado bacda bisa wa nicma wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi